بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينو وحو كبلابنا يا بقى صدح بقول إيطبا اسمك مفعول بقى صدح بقول إيطبا الخامس كشناد سيدا فعلك وعمل فليا اسم المفعول واسمك مفعول واسم المفعول وي اسمك مفعول كمضروب او كلمة وي اريق مضروب اه مضروب واسم مفعول وزن كيسنا مفعول وي ومكرم او كلا وي مكرم او كلا شرفنا يو اه اريق مكرم واسم مفعول وزن كيسنا ومفعل sheekhu laba tusaale ayuu ismiga mafcuul ka soo kala qaatay madruub ficil hulaasiya buu ka soo qaatay mukram ficil masiid ah oo rubaaciya ayuu ka soo qaatay haddaba ismiga mafcuul waa ka ficilka lagu samaynayo madruub markaan idhaa waa la garaace garaac baa lagu samaynayaa mukramin markaan idhaahdana waa la sharfiye sharfin baa lagu samaynayaa labaduba waa ismi mafcuul waxaa laga ishtiqaaqdaa ficil majhuul ah oo madruub duribaa laga qaatay mukramkana ukrimabaa laga qaatay wuxuu haddaba u camal fali sida ficilka majhuulka oo naa'ibu faacil ayuu u baahnaan wasmulmafcuuli ismigii mafcuul weeyi ka madruubinka la garaacayo oo kaleba weeyaan wa mukramin iyo ka la sharfinayo oo kaleba weeyi wa yacmalu wuu camal falayaa ismiga mafcuul camala ficlihi ficilkiisa camalkiisa oo kale ayuu samayn wa huwa ismiga mafcuul kasmilfaacili waa ismi faacil oo kale xagga shuruuda horta waa camala ficlihi ficilkaasina waa alficlu lmabni lilmajhuul ficilka majhuulkiisuu u camalfali jiray oo kale ayuu ismigan mafcuul u camalfalayaa xagga shuruudahana ismiga faacil buu weheliyaa oo ismiga faacil hadduu al wato bilaa shardin buu camal falayey ismiga mafcuulna hadduu al wato bilaa shardin buu camal fali haddii al laga waayo waxaa la eegayaa shuruudihii inuu buuxiyey kow macnihiisu xaal iyo istiqbaal labadaa mid ahaan ha ahaadaan laakiin macnihiisu maadiyuuna noqon laba waxaynu u baahannahay haddana ictimaad sagaal qodob mid ahaan waa inuu ictimaado waa halkuu inaga leeyahay wahuwa kasmilfaacili annawcu lkhaamisu nooca shanaad oo min alasmaa'i asmaada ka tirsan allatii asmaada tacmalu camal falaysa camalalficli ficilka camalkiisa ismulmafcuuli waa ismigii mafcuul ka madruubin la garaacaha oo kaleba weeyi iyo wa mukramin la sharfiyaha oo kaleba weeyi wa huwa isagu kasmilfaacili waa ismi faacil oo kale fiimaa xaggii buu kala mid yahay dekerna aan soo sheegnay oo hadduu alwato bilaa shardin ha shaqeeyo weeyaan taquulu waxaad odhani jaa'a waxa yimid almadruubu kii la garaacay cabduhu addoonkiisa ereyga almadruubu waa ismin ismi mafcuul halkanna jumlada wuxuu ugu jiraa faacilnimo oo jaa'a faacilkeegii weeyi sarfi ahaanna ismi mafcuul weeyi madruub wuxuu u baahday naa'ibu faacil naa'ibu faacilkuna waa kan daba dhacay ee cabduhu ah cabdigaasi hadda waa naa'ibu faacil marfuuca yaa ku camal falaya haddii lagu yidhaa ismigan mafcuul ee madruub ah oo sida ficilka majhuulku naa'ibu faacil ugu baahdo ayuu ismiga mafcuulna majhuul naa'ibu faacil ugu baahnaanaya fatarfacu waad rafcini alcabda ereyga cabdiga ah bimadruubin kelmadda madruub ah ayaad ku rafcin calaa annahu sidii isagoo qaa'imun buuxinaya ama taagan maqaama faacilihi faacilkii la xadfay halkiisa kamaa taquulu sidaad u odhan jirtay jaa'a aladii kii ayaa yimid duriba la garaacay cabduhu addoonkiisa walaa yakhtasu lama khaas aha icmaalu daalika kaa camalsiintiisu bizamaanin zamanku khaas ma aha bicaynihi cayntiisa kol hadduu al wato waa liictimaadihi cuskashadiisa cala alalifi wallaam al uu ictimaaday al buu wataa bilaa shardi weeye markaa wa taquulu waxaad odhani zaydun zayd madruubun waxaa la garaacayaa cabduhu addoonkiisa ismiga mafcuul waa madruub icraab ahaanna khabar buu ugu jiraa waxaa laga soo ishtiqaaqday ficil majhuuloo duriba ah naa'ibu faacil buu u baahan yaho cabduhu baa naa'ibu faacilkiiya ah. shuruuddiisiina wuu buuxiyey oo maadina ma aha ama xaal ka dhigoo hadduu la garaacayaa dheh ama mustaqbal ka dhigoo waa la garaaci doonaa dheh laakiin maadi ma aha ictimaadka uu haystaana waa mubtadaha zaydka ee ka horeeya zaydun zayd madruubun waxaa la garaacayaa cabduhu addoonkiisii fa tucmiluhu waad ku camal siini fiihi cabdiga in aradta bihi haddaad uga jeedo alxaala macno markaa dhacaya aw ilistiqbaala ama macno soo socda walaa yajuusu mana bannaana an taquula inaad tidhaahdo madruubun cabduhu qura inaad tidhaahdo oo madruubkani ictimaad buuna haysanin mubtade iyo nefyi iyo istifaamiya ayuuna haysanin ama waxaad zaydun madruubun cabduhu ma oran karta xataa zayd haddaad u samayso haddaad maadi macnihiisa uga jeedo walaa yajuusu ma banaano an taquula inaad tidhaa madruubun waa la garaacay cabduhu addoonkiisa oo madruub ad maadi ku macnayso wa anta adigu turiidu waxaad uga jeedaa almaadiya maadi khilaafan waxaynu khilaafaynaa lilkisaa lilkisaa'iyi sheekha kisaa-i la yidhaah walaa an taquula inaad tidhaahdaana ma banaana madruubun azaydaani oo madruubunna mubtadaan ka dhigayaa azaydaanina naa'ibu faacil halkii khabarka buuxiyey baan ka dhigayaa ma banaana sababtu waa ictimaad buuna haysanin madruubkani mubtade ka horeeyaana ma jiro ictimaadyadii istifaamki iyo nafyiga ahaana ma jiraan waa licadamilictimaadi ictimaad la'aanta khilaafan waxaan khilaafaynaa lilakfashi sheekhii akfashe in dhayaro la odhan jiray ninkaa ayaynu khilaafaynaa isagaa baneeyey ictimaad la'aan inay shaqadani qabsoomi karto halkaa waxaan kaga baxnay ismigii mafcuul innagoo matnigiisii iyo sharixiisii yaraaba aragnay waxaanan ogaanay sida ficilka majhuulka aynu u shaqaynayo asifatulmushabbaha ayaa iyaduna jirto oo ka lixaad ah asaadisu ka lixaad asifatu waa sifada almushabbahatu lagu shabahayo bismi alfaacil ismi faacil almutacadii liwaaxidin oo mid u gudbaya اسم المشبهة مركا لله وحا لغو شبهيها ما أها فعل مضارع منا أها فعل ماضي وحا لغو شبهيها واسم فاعل وي اسم فاعل مطلقا ما هي واسم فاعل المفعول قاتا سببت وحا وي صفة مشبهة شروده وحا كمذا ficilka laga ishtiqaaqanaya inuu laazim yahay iyadoo inay ahayd ayna waxbaba nasbisanin ayaa la arkay mansuub daba dhaca laakiin markii ay ismi faacil shabbahday xagga musane ka dhigidda iyo mm, jamac ka dhigidda iyo mufrad ka dhigidda iyo tasniyeynta iyo xaggaa markay ka shabahday tadkiirka iyo taaniiska ayaa ismi faacilo hal mafcuulo qaata lagu shabahay markaasaa la yidhi mansuubkaa haynoo qaadato wa sifatu waa sifadii ka lixaad almushabbahatu lagu shabbahayey bismi lfaacili ismi faacil ismiga faaciloo almutacadii u gudbaya liwaaxidin ilaa waaxidin xabad mafcuulo u gudbaya wahiya iyadu asifatu waa sifada almasuuqatu lasoo dhalaaliyey ligayri tafdiilin tafdiil la'aantii baa loo dhalaaliyey tafdiil ma jiro hayru tafdiil baa loo dhalaaliyey wax la kala fadilayaa ma jiraan liifaadati habood sugnaansha iyo dawaam faa'iidayntii baana loo dhalaaliyey ka xasanin oo kale weeye xasan iyo wa dariifin oo kale weeye dariif haddaba xasan waa kii quruxda lahaa dariifna waa kii caqliga lahaa dawaan baa looga jeedaayo quruxdaasi markasta way u sugan tahay caqligaasina markasta wuu u sugan yahay wa daahirin oo kale weeye daahirkii nadiifta ahaa dahaaradaasi markasta way u sugan tahay wa daamirin way kii boga laallaa boglaallidaasi markasta way u sugan tahay oo marna ma dibirsana bay ka dhigan tahay sheekhu haddaba lmushabaho kow wuxuu inoo sheegay liifaadati hubuut waana qodobka ay kaga duwan tahay ismiga faacil iyo ismiga mafcuul halkaa liifaadati hubuud waa furuuqda ayay ku jirtaa lagu kala farqiyo lagu kala garto ismiga faacil hubuud ma faa'iideeyo looma dhalaa looma dhalaaliyo laakiin ama xaal buu faa'iideeyayo wax markaa dhacaya ah ama mustaqbal buu faa'iideeyayo wax gadaal ka dhici doono ah ama maadi buu faa'iideeyayo wax tegey ah laakiin sifa mushabaha iyadu waa liifaadati hubuud shay iska joogta ah waa kow hal farqi ayuu sheegay oo sifatu lmushabbaha iyo ismiga faacil lagu kala farqinayo qodob labaad baa jira oo furuuqda ka mida waxa weeye kolkuu tusaaleeyey ka xasanin wa dariifin xasan iyo dariif ficilkooga mudaaric way khilaafeen oo ma waafaqin xasan yaxsunu buu ahaa mudaaricuye mudaarica ka labaad baa reeban xasanna ka labaad baa xarakaysan dariifna yadrufu buu ahaa mudaaricuye ka labaad wuu reeban yahay dariifna wuu xarakaysan yahay waxaa la ogaaday labadaa tusaale ee xasan iyo dariif kale ah in xarafka labaad uu xarakaysan yahay ee sifada mushabbahadaha laakiin ficilka uu reebnaa way iskhilaafeen daahir iyo daamirin markaan soo qaadanno labadani waa sifa mushabbaha oo calaa wasni faacil ku timid haddana ficilkii mudaaric bay waafaqsan tahay oo daahir mudaariciisu yadhuru buu ahaa ka labaad uu reeban yahay labadaba daamirna mudaariciisu yadmuru buu ahaa labadaba uu reeban yahay ka labaad way iswaafaqeen waxay ka dhigan tahay haddaba sifa mushabaha ismiga faae ficilka mudaaric inta badan way garab martaa waa xasan iyo dariif in yarna way waafaqdaa waa daahir iyo daamir in yar walow waaba laysku haystaaba wasanka daahira iyo wasanka daamir ah inay sifo yihiin iyo inayna sifo ahayn khilaaf baaba ka jiro waa mas'ale khilaafiya wey ragga qaar baa qaba ismi faacilha laga dhigo oo sifa mushabaho faacilba kuma timaad waxaa la leeyahay sifa mushabaho faacil way ku timaadaa haddii laba qodob la helo qodobka koobaad waa ifaadatu thubuut inay dawaan faa'iideynayso qodobka labaadna waa idaafatuhu ila almarfuuc ama ilaa faacilihi haddii faacilkiisa loo idaafeeyo labadaa qodob haddaynu helno sifatu lmushabaho ayay iska noqon walaa yataqaddamu ma maro macmuuluhaa sifada macmuulkeegu kama hormarayo sifada sifatu lmushabahaa macmuulkeega ay qaadanaysaa kama hormaro xagga hore kama maro haddaba walaa yataqadamu macmuuluhaa markaynu nidhaa sifatu lmushabaho macmuulkeegu kama hormaro markaynu nidhaa waa farqi saddexaad oo ismiga faacil lagu kala garanayo waayo ismiga faacil waa la ogol yahay macmuulkiisu inuu ka hormaro laakiin sifada lama ogola walaa yataqadamu ma hormarayo macmuuluhaa sifada macmuulkeegu waa farqi saddexaad walaa yakuunu mana noqonayo ajnebiyan mid shisheeya ama noqonayo ajnabina noqon maayo oo sifo markaynu meesha ka hadlayna sifatu mushabaha la yidhaah mawsuuf bay leedahay sifada qaadanaya mawsuufkaa ajnebi kama aha ama waa damiir oo damiirku mawsuufku u noqonayaa ama waa ismi damiir sita oo damiirku mawsuufka u noqonayo ama wax damiirka wakiilka ah buu iska sitaa kolkaa marfuu macmuulkeegii ajnebi ma aha biictibaarihi ila almawsuuf halkaasi waa farqi afraad oo sifada mushabbahada ah iyo ismiga faacil lagu kala garanayo ismiga faacil waa la ogol yahay eh, inuu iska qaato shay ajnebiya walaa yakuunu ma noqonayo macmuulkeegu ajnebiyan ajnebi noqon maayo oo lama ogola inaad tidhaha muxamedun xasanun caliyun af carabiga ma aha muxamedun xasanun caliyun haddaad tidhaa af carabiga oo xasankani waa sifalmushabaha waxaad ku rafcisood faacil uga dhigtay cali calina maxamedka hore ajnebi buu ka yahay waxaa la ogol yahay inaad tidhaha muxamedun xasanun wejhuhu wejigani hadda maxamedka ajnebi kama hooba isaguba ku yaalaaba waxaana kutusaya inuu maxamedku iska leeyahy damiirkan uu qaatay muxamedun xasanun wejhuhu waa la ogol yahay markaas oo kale wa yurfacu waa la rafcin cala alfaaciliyati faacilnimo ayaa lagu rafcin macmuulkeega macmuulka sifada mushabbihey saddex icraabood baa ku bannaan in marfuuc laga dhigo iyo in mansuub laga dhigo iyo in majruur laga dhigo haddii majruur laga dhigo idaaf mudaafkaa lagu jirayaa oo waa halkaa icraabood haddii mansuub laga dhigo ama tamyiisnimaa lagu nasbin ama tashbiih bilmafcuuli bihi baa lagu nasbin hadduu macrifo yahayna tashbiihan bilmafcuuli bihi baad odhan hadduu nakiro yahayna tamyiiz baad odhan nasbuhu laba weji laba ixtimaal iyo laba tawjiih buu leeyahay haddii sifada macmuulkeega marfuucan ka dhigo sababta rafcaha keensatay laba tawjiih bay iyaduna yeelanaysaa cala alfaaciliya baan ku rafcin ama cala alibdaali baan ku rafcin alibdaal min min alfaacil wayurfacu waa la rafcinayaa macmuulka cala alfaaciliyati faacilnimo ayaa lagu rafcin aw ilibdaali ama bedelid baa lagu rafcin la bedelayo waa laba weji oo tawjiih ah oo rafcuhu uu qaatay wayunsabu waa la nasbin cala tamyiizi tamyiiz baa lagu nasbin aw itashbiihi bilmafcuuli bihi baa lagu nasbin nasbuhuna laba tawjiihu qaatay buu inoo sheegay wahaaniika haanigiihi waa mafcuulun bihinimada ee yatacayanu wuu waajibayaa fi lmacrifati macrifa hadduu macmuulka la nasbinayaa uu yahay ilain tamyiisku nakirun buu ahaan jiraye wayukfadu waa la khafdin bilidaafati idaafana waa lagu khafdin haddaba maylahaysiin shan qodob shan qodob horta maylahaysiin halkaa maynooga muuqataa shan qodob rafcihii labuu noqday cala alfaaciliya iyo cala alibdaal waa laba nasbihiina laba ixtimaal buu yeeshay tamyiiz iyo mafcuulun bihi waa afar jeerku isagu waa bilidaafa un ama bilmudaaf ilayhi un weeye annawcu saadisu nawca lixaad oo min alasmaa'i asmaada ka tirsan alcaamilati camal falaysa camalalficli ficilka camalkiisu asifatu lmushabbaha asifatu waa sifada almushabbahatu lagu shabbahayo bismi lfaacili ismiga faacil almutacadii ee gudbaya liwaaxidin mid u gudbaya wahiyo sifatu waa sifada almasuuqatu la dhalaaliyo ligayri tafdiilin tafdiil gayrkii loo dhalaaliyo liifaadati nisbati alxadad xadadka u nisbayntiisa faa'iideyn ay faa'iideynayso ayaa loo dhalaaliyaa ilaa mawsuufihaa lagu sifeeyaheega duuna ifaadati alxuduudi xuduud faa'iideyntiisa looma dhalaaliyo mithaalu daalika kaa tusaalihiisu xasanun waa ereyga xasan ah oo fii qowlika qowlkaaga ku sugan marartu waxaan soo maray birajulin nin ninka oo xasanil wejhi wejigiisu uu dhalaalayo ama uu qurux badan yahay fa xasanun ereyga xasanihi sifatun waa sifo li'anna sifata sifadu maa dalla waa ka ku tusiya calaa xadatin dhacdo iyo wa kii iska lahaa wa haadihi tani kadaalika sidaasoo kale weeyi wahiya masuuqatu waa la dhalaaliyey ligayri tafdiilin tafdiil kayrkii baa loo dhalaaliyey qadcan go'naanba lianna sifaata tilmaamaha adaalata kutusaya cala tafdiili tafdiilku hiyo daalla waxay ku tusaan calaa mushaarakatin wadaagsi shayga la wadaagsaday iyo wa ziyaadatin ziyaado iyo dheeraad bay ku tusayaan ka afdal oo kale way ka fadli badan wa aclam oo kale way ka cilmi badan wa akhar oo kale way ka fara badan وهذه تنهضب قرحديه ليست معها كذلك سداس وكله وإنما سيقد ولا دلالي لنسبة الحدث حدث كإن لون نسبيه إلى موصوفها لقسفيه وهو الحسن وانا حسنك قرحدا وصفته وليست معها مسوقة مثل دلالي لإفادة معنى الحدوث حدوث إيسو درين فائدين أي فائدين إيسو وأعني بذلك كأوحن وجهدا أنها إيض تفيد وحي فائدين أن الحسن قرحده fi lmithaali lmadkuur tusaalaha la soo sheegay haabitun inuu u sugan yahay liwajhi rajuli ninka wejigiisa walaysa bixaadiثin mid soo dariyeyna ma aha mutajadidin oo cusub wa haadaakani bikhilaafi ismay ismay alfaacili waalmafcuul ismiga faacil iyo ismiga mafcuul ayay ku khilaafaysaa fainahumaa labadooduba fainahumaa labadoodu yufiidaani waxay faa'iideeyaan alxuduuda soo darin iyo watajaduda tajadud cusboonayn alaa taraa miyaadan ogeyn ama aadan arkaynin annaka taquulu inaad odhan marartu birajuli nin baan soo maray ninka oo daaribin garaacaya camran camar garaacaya fatajidu daariban waad helaysaa mufiidan isagoo faa'iidaynaya lixuduudi darbi garaac la soo darrisiiyey oo dee marartubuuba ku qaydan yahay wa tajadudihi haddana cusboonaanaya wa saas oo kale weeyi marartu birajuli nin baan soo maray ninka oo madruubin la garaacayo xilligii la garaacayey baan soo maray garaaca lagu soo dirisiinayey waa xuduud labaduba wainamaa sumiyad waa lagu magacaabay haadihi sifatu sifadan mushabbahatan baa lagu magacaabay mid mushabbaha ah liannahaa iyada kaana wuxuu ahaa asluhaa asalkeegu annahaa iyadu laa tansibu inayna nasbin likownihaa ahaanteedayna u nasbinaynin ma'khuudatan mid laga soo qaatay ay tahay min ficlin ficil qaasilin laasim ah iyo welikownihaa ahaanteeda lam yuqsad biha aan looga qasdin alxuduudu soo darin aan looga qasdin fa hiya iyadu mubaayinatun waxay khilaafsan tahay lilficli ficilka laakinahaa ha ahaatee iyadu ashbahad waxay shabahday isma alfaacili ismiga faacil fa ucdiyad waxaa la siiyey xukmahu xukunkiisii filcamali xagga camalka inay waxna rafciso waxna nasbiso wa wejhu shabahi shabaha wejkiisuna baynahumaa dhexdooda ay isshabahday annahaa sifada tu'anasu waa la dhadigeeyaa وتثنى ولا تثنيايا وتجمع وانا لجمعيا فتقول وحضرا حسن ومد قروح لوان وحسنة مد قروح لوائنا وحسنان لما قروح لواء لما رقا وحسنتان لما قروح لما هبلود وحسنون كوا قروح لرقبضا وحسنات كوا قروح لهبلبضا كما تقول سادو أولانيسيد في اسم الفاعل ضارب وقراعه wadaaribatun iyo tu garaacaysa daaribaani laba garaacayaala wa daaribataani laba iyaguna wax garaacaya wadaaribuuna rag badanoo garaacayaala wadaaribaatun hablo badanoo wax garaacaya oo garaacayaala wahaada kani wahaadaa kani bikhilaafi ismi tafdiil ismu tafdiilka ayuu ku khilaafayaa ka aclam ka cilmi badan iyo wa akar ka maal badan oo kaleba weeyi fa innahu isaga laa yuhanaa muhane lagama dhigo walaa yujmacu lamana jamciyo walaa yu'anasu lamana dhadigeeyo ay fii qaalibi axwaalihi axwaashiisa qaalibkaa waa ismu tafdiilkae falihaadaa sidaa darteed laa yujuusu ma banaana an yushabaha in lagu shabaho bismi lfaacili ismi faacil in lagu shabaho wa qowlii qowlkayga aan idhi almutacadii u gudbaya ilaa waaxidin mid ishaaratun waxaan kuugu ishaarayaa ilaa annahaa sifadu laa tansibu inayna nasbinaynin ilasman waaxidan hal ismi mooye wax kale walam tushabah laguma shabihin bismi lmafcuuli ismiga mafcuul liannahu isagu laa yadullu kuma tusayo calaa xadatin xadad iyo wa saaxibihi saaxiibkii kasmilfaacili sida ismiga faacil oo kale walianna marfuucaha marfuuceegu faacilun waa faacil kasmilfaacili sida ismiga faacil oo kale wa marfuucahu ismiga mafcuul marfuuciisuna naa'ibu faacili waa naa'ibu faacilo saasay u kala duwan yihiin waclam waxaad ogaataa anna sifata sifada almushabbahata lagu shabahay ismiga faacil tukhaalifu way khilaaftaa isma alfaacili ismiga faacil fii umuurin umuur bay ku khilaafaysaa oo ismiga ay kaga baydhi axaduhaa umuurtaa midkood annahaa iyadu taana tan mar laa tajri kuma dureersato calaa xarakaati almudaarici mudaarica xarakooyinkiisa wa sakanaatihi iyo reebniinkiisa wa taanatan marna tajri way ku dureersan falawaluka hore ee ay khilaafaysaa ka xasanin wa dariifin oo kala weeyi alaa taraa war miyaadan ogeyn ama arkayn annahumaa labadani laa yujaariyaani inayna waafaqsanayn ayna ku dureersanaynayn yaxsunu iyo wayadrufu ka labaad baa mudaarica reeban iyagana uu xarakaysan yahay wathaani ka labaad ee waafaqayaana waa naxwu daahirin wa daamirin alaa taraa miyaadan ogeyn ama adan arkaynin annahumaa labadan daahir iyo daamir yujaariyaani inay ku dureersanayaan yadhuru iyo wayadmuru waalqismu alawal qaybta hore huwa alghaalibu isagaa fara badan xataa ina xataa ana kalaama bacdihim qaarkood hadalkoogo annahu laazimun inuu laasimba yahay bay ahayd inuu ku dureersado walaysa kadaalika sidaase ma aha oo daahir iyo daamir bay diideen sifa mushabahaba maaha bay leeyihiin kuwaasi waa laazim bay leeyihin sifadu inay ku dureersato mudaarica wanabahtu waxaan kugu baraarujiyey calaa anna cadama almujaaraad la dureersi la-aantu huwa alghaalibu ka haalibkaa inuu yahay bitaqdiimii horumarintayda aan hormariyey laa yujaari an mudaarica waafaqaynin ku dureersanaynin wa kani bikhilaafi ismi lfaacil ismiga faacil khilaafkii weeyi fa inahu ismiga faacil laa yakuunu noqon maayo ilaa mujaariyan mid ku dureersanaya lilmudaarici mudaarica mooye wax kale ka daaribin oo kaleba weeyi fa inahu mujaarin wuxuu waafaqaya ayuu ku dureersanayaa liyadriba ayuu waafaqayaa in qulta haddaad tidhaa haadaakani muntaqidu wuxuu ku burayaa bidaakhilin iyo wayadkhulu buu ku burayaa oo xarafka saddexaad ee daakhil ka suruusitaa yadkhuluna damu sitaa fa ina damata damadu laa tuqaabilu ma qaabilaysa alkasrata kasro haddaad saa'id tidhaa qultu waxaan ku odhanayaa almuctabaru ka la qiimaynayaa fi lmujaaraati iswaafaqidda waa taqaabulu xarakatin in xaraka la qaabiliyo bixarakatin xarako kale laa xarakatin bicaynihaa xarako caynteed inay isqaabisho ma kasra kasra inay qaabisho ma aha inay xarako u wada noqdaan baa la ysla rabaa fain qulta haddaad tidhaa kayfa tasnacu maxaad ku samayn biqaa'imin iyo wa yaquumu qaa'iminka labaad wuu reeban yahay yaquumuna ka labaad wuu xarakaysan yahay fa inna haaniya qaa'imin qaa'im haanigiisu saakinun wuu reeban yahay wa haaniyi yaquumu yaquumu haanigiisuna mutaxariku wuu xarakaysan yahay qultu waxaan odhanayaa alxarakatu xarakadu fii haaniyi yaquumu yaquumu xarafkeega labaad manquulatun waxaa laga soo naqliyey min haalidii xarafka saddexaad oo yaqwumu buu asalku ahaa walasluna yaqwumu buu ahaa ka yadkhulu oo kale fa nuqilat idamatu damada ayaa la naqliyey licilatin cilad baa loo naqliyey tasriifiyatin sarfiga lagu sheegay taa darteed baa xagga hore loogu naqliyey waa qodob ismiga faacil iyo sifadu ay ku kala duwan yihiin kaasi athaani qodobka labaad annahaa sifadu tadullu waxay ku tusi cala hubuuti hubuud iyo sugnaansho wasmulfaacili ismiga faacilna yadullu wuxuu ku tusi cala alxuduudi soo darin waa qodob labaad sifadu waa hubuud iyo dawaam ismiga faacilna waa xuduud iyo tajadud athaaliu qodobka saddexaad anna sma alfaacili ismiga faacil yakuunu wuxuu u ahaanayaa lilmaadii wax tegey iyo walilxaali wax hadda jooga iyo walilistiqbaali wax soo socda wahiya iyadu laa takuunu uma ahaato lilmaadii wax tegey almunqatici oo dhammaaday walaa limakiina uma ahaato lam yaqac weli aan dhicin ee mustaqbalka ahaa wa innamaa takuunu waxay u ahaanaysaa lilxaali xaal jooga adaa'imi oo joogtaa wa haadaa huwa alaslu kaasaana asal u ah fii baabi sifaat baabka sifooyinka wa haada alwejhu wejigani naashi un wuxuu ka dhalanayaa can ilwejhi thaani wejka labaad unbuu ka dhalanayaa buu ku leeyahay wejkii labaad aynu nidhi hubuut bay ku tustaa sifadu ismiga faacilna xuduud buu ku tusaa unbuu kanina ka dhalanaya inuu ismiga faacil maadi uu ku tuso xaalna ku tuso istiqbaal kolka shardiga saddexaad shardiga labaad unbuu ka dhashay buu ku yidhi wahaada alwejhu wejkani naashiun wuxuu ka dhalanayaa can ilwejhi wejka ahaanii labaad waalawjuhu halaaa saddexda wejiba mustafaadatu waxaa laga faa'iidaystay mima mimaa dakartukaan ka sheegay wa min alxaddi tilmaanta ah iyo wa min alamhilati tusaalayaasha saddexdaa shardi ee sifada iyo ismiga faacil ay ku kala duwan yihiin tacriifka iyo tusaalaha ayaad ka qaadanaysaa buu ku yidhi alraabicu qodobka afraad anna macmuulahaa sifada macmuulkeegu laa yataqadamu kama hormaro calayhaa iyada dusheeda laa taquulu odhan maysid zaydun wejhahu xasanun wejhahudu xasanka kama hormari karto waa binasbi lwejhi wayejuusu waa bannaan yahay fi ismi lfaacili ismiga faacil an taquula inaad tidhaahdo zaydun abaahu daaribun oo abaahuda waxaa nasbinaya daaribka nuuna ka soo hormaray wadaalika kaasina waa lidacfi sifati sifada daciifideeda likownihaabay ku daciiftay ahaanta ay tahay farcan mid ka farcantay can farcin mid sii farcamay sifadu waxay ka farcantay baa la yidhi ismiga faacil ismiga faacilna wuxuu kasii farcamay ficilka ama masderka fa iyadu farcun farc bay ka tahay can ismi faacil ismi faacil alladii ismiga faacilu huwa isaguna farcun ka farcamay can ilficli aw can masdari lficli waa masale khilaafiya qola can ilficli bay yidhaahdeen qolana can masdar ilficli bay yidhaahdeen bikhilaaf ismi lfaacil ismiga faacil wuu khilaafsan yaho macmuulkiisu wuu ka hormarayaa fainahu isagu qawiyun wuu xoog badan yahay likownihi ahaantiisa farcan mid ka farcamay uu yahay can aslin asal wahwa lficlu waa ficilna alkhaamisu qodobka shanaad ee sifada iyo ismiga faacil ay ku kala duwan yihiin anna macmuulahaa macmuulka sifadu laa yakuunu ma noqonayo ajnebiyan shisheeye bal sababiyan buu noqonayaa sababi sababigu waxa weeye tacalluq buu la leeyahay ka hore wanacnii bisababiyi waxaan uga jeednaa waaxidan mid baan uga jeednaa oo min umuurin umuur alaaatin saddexa alawalu ka koobaad an yakuuna waa inuu yahay mutasilan mid la xidhiidhsaday bidamiiri lmawsuufi la sifeeyaha damiirkiisa marartu birajuli naxwi marartu waxaan soo maray birajuli nin baan soo maray ninka oo xasanin uu wanaagsan yahay wejhu wejigiisu asaani ka labaad an yakuuna waa inuu yahay mutasilan mid la xidhiidhsaday bimaa mid yaquumu u qumayo oo istaagaya maqaama damiirihi damiirka meeshiisa sida casha oo kale naxu marartu waxaan soo maray birajulinin ninka oo xasanil weji wejigiisu uu qurux badan yahay alweji ashaasi damiir bay meesheedii taagan tahay lianna al qaa'imatun waxay taagan tahay maqaamo damiiri damiir meeshii almudaafu ilayhi oo mudaafun ilayhi ahaa ahaaliuka saddexaad ee sababigii ihi an yakuuna waa inuu yahay damiirku an yakuuna waa inuu yahay muqadaran macahu mid maciisa la qadarayo damiirulmawsuufi mawsuufka damiir u noqonaya ka marartu waxaan soo maray birajulin nin ninka oo xasanin uu wanaagsan yahay wejhan xagga wejiga ey wejhan minhu ey wejhan minhu minhu baa ka maqan ey wejhan minhu walaa yakuunu ajnabiyan ajnabi noqon maayo lama ogola macmuulka sifadeedu inuu ajnabi noqdo laa taquulu odhan maysid marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray ninka oo xasanin wanaagsan camran amrantaa ma keeni kartid oo waa mamnuuc wahaadaakani bikhilaafi ismi alfaacil ismiga faacil khilaafkiisii weeyi fa ina macmuulahu macmuulkiisu yakuunu wuxuu noqonayaa sababan sabab buu noqonayaa ka marartu birajuli nin baan soo maray halkaa sababan uu yidhi sababiyan inuu yidhaha bay ahayd fa inna macmuulahu macmuulkiisu yakuunu wuxuu noqonay sababiyan saasuu qorayaa sababiyan buu noqon ka marartu waxaan soo maray birajuli nin ninka oo daaribin garaacaya abaahu aabbihii wayakuunu ajnabiyanna wuu noqon ka marartu birajuli nin baan soo maray ninka oo daaribin garaacaya camra ninka camar la yidhaah weli macmuuli sifati sifada macmuulkeega waxaa u sugnaaday sifadii almushabbahati lagu shabbahay ismiga faacil halaaatu axwaalin saddex xaaladood ayaa macmuulkii u ahaaday macmuulku inuu marfuuc yahay iyo inuu mansuub yahay iyo inuu majruur yahay axaduhaa midkood alrafcu waa rafco sida marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray ninka oo xasanin uu wanaagsan yahay wajhu wejigiisu hadda waa marfuuci wadaalika kaasi calaa darbayni laba laba tawjiih buu yeelanaya ama laba weji axaduhumaa midkood alfaaciliyatu waa faacilnimo wa huwa isaga muttafaqun calayhi waa laysku waafaqay waxiina idin markaa fa sifatu sifadu khaaliyatu waxay ka madhan tahay min adamiiri damiir bay ka madhan tahay liannahu isagu laa yakuunu uma ahaanayo lishayi shayga faacilaani laba faacil hadduu qaato marfuuc caadiya sifadu faacil mustatira ma sidato ahaani qodobka labaad alibdaalu waa in laga bedelo min damiirin damiir damiirka oo mustatirin mustatir ah fi lwasfi wasfiga dhexdiisa mustatir ku ah ajaaza daalika arrinkaa waxaa baneeyey alfarisiyu sheekha farisi la yidhaah baa baneeyey wakharaja calayhi wuxuu ku saaray qowlahu tacaala qowlkii ilaahay jannaati cadnin mufataxatan lahum alabwaab oo kale wuxuu le faqadara wuxuu qadaray fiihi mufataxatan kelmadda mufataxatan ah damiiran buu qadaray marfuucan la rafcinayo cala niyaaba isagoo wakiilka ah can ilfaacili faacilka waqadara alabwaab ereyga alabwaabana wuxuu ku qadaray mubdelatan in laga bedelayo min daalika damiir damiirka in laga bedelayo bedela bacdin min kullin waa bedel bedelu loo yaqaan oo kulli laga bedelayo alwajhu thaani wejka labaad annasbu waa in la nasbiyo falaa yakhlu kama madhnaanayo ima an yakuuna inuu yahay macmuulku nakiratan nakiro waa tamyiis marka aan ka dhigna ka qawlika wejhan ow macrifatan inuu yahay ka qawlika alwajha alwajhadaa inuu kor dhigay ahayd alwajha hada inuu kor dhigo aniga wuu iga goday alwajhu buu leeyahay waa in la kor dhigaa fain kaana nakiratan nakiro hadduu yahay fa nasbuhu nasbintiisu calaa wajhayni waa laba weji axaduhumaa midkood an yakuuna waa inuu yahay cala tamyiizi tamyiisnimo in lagu nasbiyo wa huwa alarjaxu isagaana xoog badan wahaani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay mansuuban mid la nasbinayo cala tashbiihi ku shabihid bilmafcuuli bihi lagu shabahayo fain kaana macrifatan haddii uu macrifo yahay tacayana waxaa waajibaya an yakuuna inuu noqdo mansuuban la nasbiye cala tashbiihi lagu nasbinayo ku shabihid bilmafcuuli bihi mafcuuli bihi lagu shabahayo lianna tamyiiza tamyiisku laa yakuunu ma ahaanayo macrifatan macrifo ma ahaanayo khilaafan inagoo khilaafayna lilkuufiyiin kuufiyiinta inagoo khilaafayna alwajhu haaliu wejka saddexaadna aljaru waa jarid la jaro wadaalika kaasi biidaafati sifa sifada ayaa loo idaafayni wa calaa haada alwejhi wejkan iyo wa wejhi nasbi wejka nasbahaba fa fi sifati sifada waxaa hoosteeda ku sugan damiirun damiir mustatirun qarsoon marfuucun oo la rafcinayo cala alfaaciliyati aw naayb alfaaciliya wa aslu haadihi alawjuh awjuhda waxa ugu asalsan alrafcu waa godida wa isagu duunaha uu ugu hooseeyaa fil macnaa xagga macnaha godidda ugu wanaagsan macno ahaanna isagaa ugu liitaa wayatafaracu canhu waxaa ka farcamaya annasbu nasbaha nasbaha ku soo xiga wayatafaracu can inasbi nasbahana waxaa kasii farcamaya alkhafdu khafdaha khafdaha ayaa u dambeeya in shaa allahu taala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam